waa mucrabun weeyi mabniguu ku cadsan yahay wa huwa mucrabku alfarcu isaga ayaa faraca ficilkii waxa uu yihiin laba loo qaybinaya labadaasi loo qaybinaya ay waxa ay yihiin waa mabni iyo mucrab haddaba ficilka isaga waxa asal u ah su-aal sheekha ku soo aroori lahayd oo ah ficilkii maadaama oo laba uu qaybsamay mid mebni ah oo la bineeyo iyo mid mucrab ah oo la icraabo labadaasi keebu asal u leeyahay su-aal ku soo aroori lahayd buu ka jawaabo waxa uu yidhi mebniga ayaa asal u ah afcaasha mucrabkuna farac buu ka yahay farac buu he ku yahay afcaasha idan halkaa waxaynu fahmaynaa ficilkii haddii la bineeyo su-aal layska weydiin maayo limaada liannahu jaaa calaa aslihi wamaa jaaa calaa aslihi laa yus'alu can sababi asalkiisi buu ku yimiday shaygu haddii asalkiisa uu ku yimaadana sababta asalkiisa ugu yimiday dee laisma weydiiyo laakiin ficilkii haddii uu mucrab noqdo ayaa su-aal layska weydiinaya oo waxaa la odhanayaa lima ucriba maxaa loo icraabay su-aashaasaa la isweydiinaya waayo mabninimo ayuu asal u lahaaye sababta loo icraabay ficilka maxay tahay jawaabteeda insha allah gadaal bay inooga iman doontaa oo waynu arki doontaa insha allah walficlu ficilku darbaani waa mubtadi iyo khabar mubtadaha iyo khabarkana shuruuddoodii waxaanu kusoo marnay labadii kitaabee horeba almutaabaqa soo ma marka waxaanu odhanaynaa walficlu ficilku darbani aydu darbayni mid laba qaybood u saaxiib ah weeyi mabniyun weeyi waynu ka bedelnay wa huwa mabnigu alaslu isaga ayaa asal ah lafdiga asal ihi isticmaalaad fara badan buu leeyay idlaaqaad fara badan usuul fiqigan ku baran doonaa insha allah wa mucrabun weeyi wa huwa mucrabku alfarcu isaga ayaa farca markaa mabninimo ayaa asal u ah oo haalib u ah oo ugu fara badan yahay mucrabkana farac buu ku yahay ficilku waka walmabniyu mabnigu nawcaani laba nooc weeyi axaduhumaa ay axadu nawcayni laba labada nooc midkood alficlu weeyi ficilkii almaadi maadiga ahaa wa binaa'uhu ay wa binaau lficli lmaadi ficilka maadi binihiisu cala alfatxi kaa'inun cala alfatxi fatxa dushii ayuu ahaaday ilaa ida itasala marka ay la xidhiidho mooyaan e bihi ay bilficli lmaadi ficilka maadi waawiljamaacati jamaca wowda tusiisa ay marka ay la xidhiidha mooyaane fa yudamu waa la damin ay huwa maadigii markaa waa la damin ama fa yudamu ay fa yubnaa cala dami dama ayaa markaa lagu binayn wadalika tusaale naxwu darabu way garaaceen iyo wixii lamid ah weeyaan e aw ittasala aw ilaa ida tasala marka ay la xidhiidha mooyaan e bihi ay bilficli lmaadi ficilka maadi marka uu la xidhiidho mooyaane damiiru rafcin damiiru rafca marka ula xidhiidho mooyaane damiirkaasoo mutaxarikun xarakaysan oo fa yusakan waa la reebayaa ay huwa maadigii aakhirkiisa waa la reebaya ama ay fa yubnaa cala sukuuni markaa sukuun ayaa lagu binay wadalika tusaale naxwu darabtu waan garaacay iyo wixii lamid a weeye wa darabnaa waanu garaacnay iyo wixii lamid a weeye mabnigii ayaa doonaya sheekhu raxima llahu tacaala inuu ka waramo ficilka mabniga ficilka mabnigii waxa uu yidhi waa laba ka u soo horreeya ay waxa uu yidhi waa ficilka maadi walihaada qadama isaga ayaa asal ah sida aawadeed ayuuna usoo horreysiiyey sida aawadeed ayuuna usoo horraysiiyey oo ficilka maadi muttafaqun calaa binaa'ihi waxaa la ysku waafaqsan yahay mebninimadiisa kuufiyiin iyo basriyiin waa ay isku waafaqsan yihiin sida aawadeed buuna usoo horraysiiyey sheekhu laakiin culimmadu waxay isku khilaafeen maxaa lagu binaynayaa maxaa lagu binaynayaa ayay isku khilaafeen laakiin iskumay diidin oo iskumay khilaafin mamninimadiisa basriyiintu waxa ay leeyihiin weligiiba fatxa lagu binaya kuufiyiintuna way kala qaadaan marka madhabka kuufiyiinta ayaa fudud qaacida inaynu soo qaadan jirnay ahayd id ikhtalafa naxwiyuuna fi masalatin salakna alshala min alqowleyn naxwiyiintu hadii ay masale isku khilaafaan ta fudud baynu qaadanayna wlkhulfu in kaana fakud bilasali fi naxwi la fi gayrihi fi lafdali kutubtii horeynu intaa kusoo bastinay culimo markaa ficilka maadi haddaynu soo khulaasayno saddex xaaladood u yeelanaya taara maratan yubnaa cala alfatxi wa maratan yubnaa cala aldami wa maratan yubnaa cala asukuun saddexdaa xaaladood buu yeelanaya waa haddaynu basriintiiy waa le fadxa lagu binaynaya fadxadii ba qadaran bay leey haddaba mataa yubna cala xilli xillimaa fatxa lagu binaynaya ficilka maadi xilli ma ayaa fatxa lagu binaynayaa horaynu usoo qaadanay da culimo ficilka maadi xillimaa lagu binayn jiray marka aakhirkiisa aanu waxba la xidhiidhin soo ma hadday laakiin tawtaaniif la xidhiidho ama alifitnin ha la xidhiidho dee sidiisi unbuu ahanaya asalkiisii waxba he kama guurayo fatxadaasi markaasi lagu binaynayaa ama naahira ha noqoto ama muqadara ha noqoto fatxada lagu binaynaya ama daahira ha noqoto oo aynu aragno ama muqadara ha noqoto iyada oo daahira ah waxaa ka ah daraba mayna muuqan iyadoo muqadara ah waxaa ka ah ramaa ramaa ka warrama mayna muqadara waa muqadara markaa fatxa lagu binaynaya marka xaggiisa dambe ayna waxba la xidhiidhin saa u ama ay la xidhiidho taa taniid taa taniid lafteedu ay la xidhiidho waxba kama naqlinayso sidiisii buu ahaanaya darabat baa la odhanaya alif ithnain haddii ay la xidhiidhana waa sidii oo kale waa sidii oo kale oo waayo alif ithnainkani ma adee damiir rafca mutaxariga ma ade daraba baa la iska odhanaya mayna basidahayn halkaa wayna garanay marka waxaan idinin fatxadaasi sawaun kaanat daahiratan aw muqadaratu ama mid daahira ah ha noqoto sida daraba ama mid muqadara ah ha noqoto sida ramaa iyo sacaa iyo wixii lamid ah wa sawaaءun kana alficlu hulaasiyan aw rubaaciyan aw khumaasiyan aw sudaasiyan a farqi ma leh ficilku ha noqdo hulaai daraba minu hulaasiyan aw rubaaciyan mid afarlaa ha noqdo daxrajo ka soo baranne waa rubaaci ama khumaasi ha noqdo intalaqa ama ha noqdo sudaasi ficilku sudaasi ma dhaafe istakraja istakraja ok sarfigaynu ku gaari doona laba ficil bay sheeg sheegaan insha allah waynu arki doona waynu gaari doona marka farxadaasi ha noqoto mid daahira ah ha noqoto mid muqadara ah ficilkaasi ha noqdo mid hulaadiya ha noqdo mid rubaaciya ha noqdo mid khumaasiya ha noqdo mid sudaasiye e fadxa ayaa lagu binaynaya waa xaalada koobaad weeyi mayna basidayn muqadaro way noqon kartaa de oo muctala sacaa isagii oo rubaaciya acطaa isagii oo khumaasiya itaqaa isagii oo sudaasiya istagnaa mayna basidayn oo baside basid wey culima taas marka xaaladaasi waa xaalada koowaad ah, waxaa la odhanaya daraba ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi la maxala lahu min alcraabi lأnnahu ficlu maadi ramaa ficlu maadi mبني على فتحة مqdرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن ألف الملساء لا تقبل الحركة ألفtaas ma أqبش حركة لا ma أqبلayso marka markaasina waanu garanay ama مqdر ha noqoto ama ظاahir ha noqoto xaaladda waynu isla qaadanay xaalada labaad وtaarata يبنى calى ضmi marna waxaa lagu binaynayaa ضmo ayaa lagu binaya culimay waa xilima إida اتصلت bه waaw الجamاعaةi wawda jamca tusisaa ficilka maadi haddii ay la xidhiidho dabayaaqada ficilka waxaa lagu binaynayaa damaa lagu binaynayaa daraba aakirkiisa sawbada maa waaw jamaaca faacil uga dhigoo la xidhiidhiya maxay noqotay darabuu dakaluu fataxuu nasaruu wahaakada ma soo basiid maa marka maxaa la odhanaya darabuu ficlu maadi mabniyun cala adami liitisaalihi biwaawi ljamaca waaw jamaaca ayaa la xidhiidha waka marka waaw jamaca marka ayla xidhiidhana dama ayaa lagu binaynayaa ah, dama ayaa lagu binanaya waa ra'yiga kuufiyiinta wey qowlkaasaana fududan iska marana insha allah waxaa jira isagiyo waaw jamaca lala xidhiidhiya haddana la fadxiyey dacaw hunaalika hubura ishtaraw dalaala ishtaraw soo ya waxaynanu nidhi he ilaa ida itasala bihi waaw ljamaca fa yudamo wawjamaca hadduu la xidhan dama lagu binaynaya haddana waxaynu aragnaa iyadoo wawjamaca ula xidhiidhay aakhirkiina aakhirkiina he uu fadxaysan yahay de dacaw iyo ishtaraw maxaa la odhanaya asalkii hore ayaa ahaa ishtarayu ishtarayu iyo dacawu kadibna waxaa la yidhi ishtarayu taxaraka xarfulcilla waa qaacida salfiyaa ku dhacday insha alla waynu gaari doonaa wain fataxa maa qablahu wixii ka horreeyeyna wuu kor dhigmay haddii xarfu cillow xarakoobo xarafka ka horreeyaa uu kor dhigmo waxaa la sameeyaa qaacido weeyaanoo xarfu cillahaasi alif baa loo bedelaa alif bee loo bedelaya alife ayaa loo bedelay maxay noqotay ya ishtaraa bay noqonaysaa soo maha dee faltaqaa saakinaan maxaa kulmay laba reebniin baa kulmay qaacido ayaa jirta waxaa kulmi kara laba xarfu cille waxaa kulmi kara laba xarfu saxiix waxaa kulmi kara xarfu saxeex iyo xarfu cilla salfigaynu ku arki doonaa saddexdaa dariif bay yeelan doontaa haddii laba xarfu cilla ay kulmaan waxaa la gooyaa ee ka alyaqaa ayaa la gooya ee ku munaasabka markaa wawda goyn mayno o wawdu maziyay leedaho faacil weeyaan bede marka aliftii baa la gooyey aliftiihe ayaa la gooyey marka maxay noqotay ishtarow bay noqotay insha allah qaacidadaas iyadoo sii faahfaahsan sarfigeennu insha allahu tacala aynu ku arki doonaa laakiin de ku baraarugsanaada hadda laidi weydiiyo atw faqultum anuuna antum faqaaluu ljinna qultucimuu dilaama baytu shaacirkaasaa ka mid a ah, atw atw aayadaha qur-aankana waynaga aragnay markaa markaasina damaa lagu bineeyey ka haddii damiiru rafca mutaxarigi ula xidhiidho waa xaaladda saddexaade yubnaa cala sukuuni sukuun baa lagu binaynaya maxaad odhanaysaa darabtu iyo darabna damiir rafca mutaxarigi waa imisa sideed baynu ohan jirnay sooma haddaynu soo ikhtisaarinana saddex bay ahayn taa ulfaacil iyo nuunu niswa iyo na adaalatu cala alfaacil saddexaasaa lagu soo ikhtisaariya taada imisaa ka soo bixi jiray lix darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna mayna dhexlayn nuunu niswa ugeeya darabna na adaalatu cala alfaacil ugeeya darabna damaan rafca mutaxarig hadday arkid fi luqa alcarabiya waa sideedaa sheekh intaas baad iska intaa mid ka midi haddii ula xidhiidsado ficilka akhirkiisa maxaa lagu binaynayaa sukuun baa lagu binaynaya mayna basidayn darabtu ficl wfaacil xad lficli darba darba ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik saasaa la ohanaya mabnu ala sukun la maal lahu min acraab wa taa damiir mutasilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacilun marka taa ulfaacil markaan idin leeyahay dee naafacilna way noqon kartaa naafacilnaha way noqon kartaa lakin waa taqriiban waa soo dhaweyn weeyaan markaa damair rafca mutaxarikna fi luqa alcarabiya marka la joogo waa sideedaa haddii la bastiyo haddii lasoo ikhtisaariyana waa taau lfaacil na addaalatu cala alfaacil iyo nuunu niswa waa saddexdaa weeyi culimay markaa ficilkii maadi axwaashiisa halkaasan kaga faraxalana marata yubna cala alfatxi waa marka akhirkiisa ayna waxba la xidhiidhin ama taau taaniif iyo ay la xidhiidhaan alf ithnain marna domaa lagu binaya waa xilima waa ida tasalat bihi waaw ljamaaca marna waxaa lagu binayaa sukun waaxilima waa ida itasalat bihi damaa'ir rafca almutaxarika oo haddii la basdiyo sideed ah haddii lasoo ikhtisaariyana dee waxa weeyaan saddexdaa lafdi ah ka soco wuxuu yidhi sheekhu walmabniyu mabnigu nawcaani laba nooc weeyi axaduhumaa ay axadu nawcayni labada nooc midkood alficlu weeyi ficilkii almaadi maadiga ahaa wa binaauhu ay wa binaau lficli lmaadi ficilka maadi binihiisu cala alfatxi kainun cala alfatxi fatxa ayuu ku sugnaaday wa binaau waa mubtade cala alfatxi jaariya majruurka maxaan ka dhiganaa ya khabar tacaluqay ku tacaluqayn ma waajib lxadaf amse waa jaa'iz lxadaf waa waajib lxadaf afartii gool weeyaan idaa waqaca khabaran idaa waqaca xaalan idaa waqaca sifatan idaa waqaca silatan afartaa jeer buu ahaa mutacalluqo waajib lxadaf ya intaa wixii ka soo hadhay waa jaa'iz lxadaf iska ilaaliya wbinaahu ay wabinaau ficli maadi ficilka maadi binihiisu cala lfatxi kaainun cala lfatxi fatxa ayaa uu ku dul sugnaaday ilaa ida tasala marka ay la xidhiidha mooyaane bihi ay bilficli maadi ficilka maadi waawiljamaacati jamaca wowda tusiisa oo fa yudamu waa la ay huwa maadigii ama fa yubna cala dami dama ayaa lagu binayn wadalika tusaale naxu darab way garaaceen iyo wixii lamid aweeye aw itasala aw ilaa ida marka uu la xidhiidho mooyaane bihi ay bilficli maadi ficilkii maadi damiiru rafcin damiiru rafca marka uu la xidhiidho mooyaane damiirkaasoo mutaxarikon mise mutaxariki midin qoraya muxuu qoraya mutaxarikin sidin qoraya iyaga maba xaragema in xarageystaa loo bahanya dabadu mutaxarikin ba adigu qoraya soma aye ayaka lagu qoraya mutaxarikin ya mutaxarikin annaga mutaxarikin bu noo kiina marka idinka ka jawaabi doona aw itasala aw ilaa ida itasala marka la xidhiidsado mooyaane bihi ay bilficli maadi ficilkii maadi damiiru rafcin damiiru rafca marka ula xidhiidsado mooyaane damiirkaasoo mutaxarikin xarakaysan kolkaa waa khaladba khalad lalama soo ordo markaaba haddii la yar lixleexin karo xarakatu mujaawir weegaya sheekh rafcin mayna kasrisnayn ah. mutaxarikinta lafteed markaaba khaladun sheekh ha ku xukumin oo odhanta halkaasi wuu ka dhacee mutaxarik mujaawaro lafteedu inu egaa suuragala mujaawaradaasna dee qowl daciif u ah marka wa rafcu arjaxude inaynu mutaxarikun idhahdaa raajixa laakin mutaxarikin haday tiraha ohan markaaba waa khalad aha masixin dee dhinac u ah leexi sheekh aw itasala aw ilaa ida tasala marka ay la xidhiidho mooyaane bihi ay bilficli maadi ficilkii maadi damiiru rafcin damiiru rafca marka uu la xidhiidho mooyaane damiirkaasoo mutaxarikun xarakaysan oo fa yusakan waa la reebaya ay huwa ficilkii maadi aakhirkiisa wadalika tusaale naxwu darabtu waan garaacay wadarabnaa waan garaacnay wey waka damiiru rafca mutaxarik markaas saddex shirdi wey halkaas soo maa waa inuu la xidhiidsado damiir marka sukuunka lagu banaynayo damiirkaasi waa inuu yahay damiiru rafca damiirkaasi waa inuu yahay mutaxarikna weliba waa inuu yahay waa saddex shardi waa maxay hadduu damiir la xidhiidsan waayo kaaga baxay hadduu damiir la xidhiidsan waayo ismi daahiri la xidhiidsado mayna saxayn ha waynu garananaa daraba markaa maxaa lagu banaynayaa dee waa fatxadii damiirkaasi hadduu damiiru nasba noqdo ka waran darabaka maxaa lagu banaynaya ya fatxa lagu banaynaya ya sidiisibu anaya so hadduu mutaxarik noqon waayo da waa kaga baxa daraba aliftaasi ka odhan ma muta ma damir rafa mutaxarika mee waa damir rafa saakina soomaade mutaxarik maayo markaana sidiisiibu anay markaa eeg aw itasala bihi damiiru rafcin mutaxarikin damiir iyo rafca iyo mutaxarik intaba ixtiraasaadkiisa waanaad keeni kartid damiir baa la ismi daahiraa ka baxay rafcaa la yidhaha mansuubkiibaa ka baxay mutaxarik baa la yidhaha saakimkii baa ka baxay soo ma waa basiid la tahay maantigi marka halkaasaan kaga tagnay darabna darabna hadee lagu dhahdo ka waran naada darabnaa ku jirtaa uu reeban yahay mutaxarig ma waayo akhrigiisi waa alifta aliftuna way reeban tahay ka waran ya darab na ya maxaa la odhanaya oo mutaxarig baa la odhanaya mana mutaxarig ya damiirku e waa nuunka ay muna mutaxarigaan ah. marka marka waxaa soo guda yashmal a mutaxarika binafsihi ka taa darabtu iyado caadi ba wada xarikisanta soo ma walmutaxarika bibacdihi almutasili bilficli darabna markaa maxay weeyaan wax ka xarikaysan waa maxay ya de waa naada weeyaan a ah. damiir bitamaami ma wada xarikaysnade waa alifka dambe isaga ugu reeban yahay soo ma arkis markaa waa iska qusida insha allah wthaani ka labaadna ficlulamri ficilkii amar weeyi wabinaauhu ficilka wabinaauhu ay wabinaau ficli lamri ficilka amar binihiisu kaa-inuu wuxuu ahaaday cala sukuuni sukuun ayuu ahaaday wadalika tusaale naxwi idrib garaaciyo wixii lamid aweeyi wadribna dumaryow garaacayo wixii lamid aweeyi ilaa ida tasala marka uu la xidhiidha mooyaane bihi ay bilficli lamri ficilka amar damiiru taniyatin taniya damiirkii marka uu la xidhiidha mooyaane aw damiiru jamcin ama jamc damiirkii marka uu la xidhiidha mooyaane damiirkaasoo mudakarin jamcaasoo mudakarin weliba lab ah aw damiiru lmu'anathati ama mid dhadig damiirkeed marka uula xidhiidho mooyaane mu'anathadaasoo almukhaatabati lala khitaabayo oo lala hadlayo oo facalaa xadfi nuuni ay fa binaa'uhu ficilka amar binihiisu kaain wuxuu ahaaday calaa xadfi nuuni oga nuunta goynteeda ayaa u ahaaday wadaalika tusaale naxwu idribaa garaacayo wixii lamid mid aweeyi wadribuu ragyow garaacayo wixii la mid aweeyi wadribaa labadii wadribii gabadhyaa garaacayo wixii la mid aweeyi ilaa almuctalla muctalka mooyaane oo fa binaauhu ficilka amare muctalkaa binihiisu kaainu wuxuu ahaaday calaa xadfi xarfi lcilati xarfi cillaha goyntiisa ayaa u ahaaday mid ku sugan de wadalika tusaale naxwu iksha marka halkana sheekhu raximah llahu waxa uu ka bilaabay mibniga kii labaad oo ah ficilka ayo ficilka amar ficilka amar wa calaa ariiqi calaa ariiqati lbasriyiin weeyaan basriyiinta ayaa saale waayo ficilka amar kuufiyiinta agtooda wuxuu ka tirsan yahay maxay waa mudaaric waa qismun min amudaaric ma qismu mustaqila bira'si ma aha saynu kutubtii horena aynu kusoo baraarujinay marka taa waynu baraarujinay oo waa calaa madhabilbasriyiin haddaba maxaa lagu bineeyaa soo dhaadhaco waxaa lagu bineeyaa afar afar xaalo isna maraya saddex xaalo sheekha inoo sheegay hal xaalona dushaynu ka keeni doonaa insha allah Eh, maratan yubna cala sukuun taaratan yubna cala sukuun mar sukuun baa lagu binaya ficilkaama wa taaratan yubna calaa xadfi xarfi lcilla marna xarfi xarfi cilla lagu binaya wa taaratan yubna calaa xadfi nuun marna xadfi nuun baa lagu binaya wa taaratan yubna cala alfatxi marna fatxa ayaa lagu binaya isna afartaas maraya wax ka badan ma jiro ila alfiya intaas baa ku daba soconaysa taaratan yubna cala sukuun wa calaa xadfi nuun wa taaratan yubnaa cala alfatxi mayna basidayn waayo xillimaa sukuun lagu bineeyaa idaa kaana saxiixa alaakhiri marka uu ficilka amar saxiixu laakhir yahay maxaa lagu binaynayaa sukuun iyo wa ida tasalat bihi nuunu niswa nuunu niswa markay la xidhiidhana maxaa lagu binaynayaa sukuun baa lagu binaynaya labadaa xaaladood ficilka amar sukuun baa lagu bineeyaa culimooy waka tusaale sheekha inoo tusaaleeye muxuu ku yidhi idrib waa muctalba waa saxiix laakir maxaa lagu binaynaya marka sukun baa lagu binaynaya sukun ayaa lagu binaynaya marka nuununiswa la xidhiidsadana maxaa lagu binaynayaa sukun idribna idribna nuununis waa la xidhiidsadee waka wamur ahlaka bisalaati wastabir calayha wamur waa saxiixulaakir munahayn dee qur-aanka la dhexgalo leen wastabir munasax bilakhirayn eh? wa ka eh, wa qulna qawla macruufa ah, wa qulna dhaha dumarow baa la yidhi eh, sooma haye wa qulna muna nuniswayn maxaa lagu bineeyey sukun waqarna fi buyuutikuna waqarna maxaa lagu bineeyey sukun maxaa la xidhiidhsaday waaqimna salaata waka dee waad garanaysaa intaasoo dhan u ficilkaas halkaas ku wada jira ficilkii iyadoo nuniswale la xidhiidhiyo marka ficilka amar waxa sukuun lagu bineeyaa marka uu yahay saxiixul aakhir marka uu yahay iyo marka nuununiswa lala xidhiidhiyo labadaa goor waxaa lagu bineeyaa he sukuun baa lagu bineeyaa iyo idin hoos mari maynaba basidayn mabniyun calaa sukuun baa la odhanaya w ka soo halkaa xaalad baynu ku hayna xaalad ayaynu halkaa ku hayna xillimaa lagu bineeyaa xadfu nuun mataa yubna calaa xadfi nuun idaa kaana ah, marka uu yahay ficil ah, afcaalu khamse ka mid a sida sheekhu inoo qoray ama lala xidhiidhiyo damiiru tahniya ama damiru jam damiiru jamc ama damiiru lmaanata almukhaadaba wuxuu kaaga jeedaa de waa afcaalu khamsiin sooma waa intuu weyan haddee kuwa lala xidhiidhiyo maxaa lagu binaynayaa ya xadfi nuun baa lagu binaynaya idriba waa maxay waa ficil amar maxaa lagu dee alfisniin baa la xidhiidhay meeritaasna damiiru tasniya sheekh la xidhiidhay aye idribu maxaa lagu bineeyey ya xadfu nuun maxaa loogu bineeyey dee waawjamaa la xidhiidhay idribi maxaa loogu bineeyey xadfu nuun maxaa loogu bineeyey ya ya maanata almuqaadaba la meentain markaa ficilka amar waxa xadfu nuun lagu bineeyaa marka uu yahay marka uu la xidhiidho damiiru tasniya ama damiiru jamac ama damiiru maanata almuqaadaba ama marka uu yahay ficil afcalu khamsa waka idhabaa ilaa fircawna inahu طagaa idhabaa waa maxay kaasi maxaa la xidhiidhay alif itnain faquulaa lahu qawla layina faquulaa maxaa lagu binayay loo ficla mare ya xadfu nuun khuduu xidirakum khuduu maxaa lagu bineeyey xadfu nuun fakulii washrabii waqarrii cayna maxaa lagu bineeyey xadfu nuun baa lagu binayay waayo maxaa la xidhiidhay dee yaa ulmaanata almukhaaaba qifanamki min dikraa xabiibin wamaazilin bisiqdi liwa bayna dakuuli faxawmali kaasina waa maxay waa ku inagaynu sheegayni de waa imruqays mucalaqaadka adabkaynu ku baran doonaa insha allah qifa bu yidhi soo ma marka maaa lag maxaa lagu bineeyey xadfunuun baa lagu bineeyey aqimuu bani ummi suduura matiikum fainii ilaa qawmi siwaakum la amyalu shan far aynagu tegi doonaa iyaduna ya laamitu cajam ayaa halkaa ka bilaabay isagiina waa maxay aqiimu buu ka bilaabay haye maxaa lagu bineeyey xadfunuun baa lagu bineeyey ictazil dikra alagaani walgazal waqul ilfasla wajanib man hazal laamiyatu waxaan ugu tegi doonaa yadna ibnu wardi maxaa lagu bineeyey waa ficil mu'amara saxiixulaakhir maa sukuunkii lagu binay intaba insha allahu tacala waynu arki doonaan iyadii aayado qur-aana waad aragteen waka dee tusaalayaasha kalena waad idinkaa soo keeni doona insha allah mataa yubna calaa xadfi xarficilla xilli ma xarficilla lagu binaya idaa kaana muxtala aakhir markuu aakhirkiisa uu buko dee xurufu cilli saddexdaa ah mid kamid a ah u ku bukana xadfi xarficilla lagu binaya maxaa noogu tusaaleeyey iksha maxaa go-an walfatxatu qablahaa fatxadan aakhirka saaran bayna tusinaysaa in meesha alif ka go-an tahay uqzu maxaa go-an waaw maxayna tusinaysaa damadan irmi maxaa go-an ya maxayna tusinaysaa kasradan maynaan fahmi qur-aanka dib ugu noqda fatawalla canhum maxaa go-an aliftii baa go-an wacfu canna maxaa go-an wawdii baa go-an casaaka ya mayna basiidayn waa basid markaas eh, waxaanu haynaa saddex xaaladood xaaladda sheekuu ka tegay waa maxay mataa yubna cala alfatx xillimaa lagu binayo fatxa ida itasalat bihi nuunu tawkiid nuunu tawkiid markay la xidhiidho si idaamar maxaa lagu binaya in kastoo halkaa isku hayaan laakin maxaa lagu binayaa fatxa ayaa lagu binayaa tajanabanna almizaax alkaiira tajanabanna ka dheerow oo ka dheerow ah. idribanna garaac oo garaac maxay weeyaan oo ficil amr wey maxaana lagu bineeyey fatxa lagu bineeyey limaada liitisaalihi binuun atawkiid markaa ficilkii amarna saddexdaa afartaa xaaladood buu yeeshay taaratan yubnaa cala sukuun wa taaratan yubnaa calaa xadfi nuun wa taaratan yubnaa calaa xadfi xarfi lcila wa taaratan yubnaa cala alfatxi inta goorba waynu sheegnay culimo laqmada eega wthani ka labaad ficlulamri ficilkii amar weeyi wa ay wa ficli lamri ficilka amar binihiisu cala sukuuni kaa'inun cala sukuuni sukuun dushii ayaa u sugnaaday oo haddeed soo ficilka amar yubnaa calaa maa yujzamu bihi mudaaricu waxaa lagu binaya waxa mudaariciisa lagu jasmiyo ficilka mudaaric hadduu saxiixulakri yahay maxaa lagu jasmiya sukuun dhaade dee ficilkii amarna sukuun ku bineen ficilka mudaaric hadduu muctulakri yahay maxaa lagu jasmiya xadfu xarfi cillo maa isna ku bineen ficilka mudaaric hadduu afcaal khamsa yahay maxaa lagu jasmiya xadfu nuun isagana ku bineen mayna basidan ka soco wadalika tusaale naxwu idrib garaaciyo wixii lamid aweey wadribna dumar yow garaacayo wixii lamid aweey ilaa ida tasala marka ay la xidhiidha e bihi ay bilficli lamri ficilka amar marka uu la xidhiidho e damiiru tatniyatin laba damiirka tilmaama aw damiiru jamcin ama jamc damiirka tilmaama jamcaasoo mudakarin laba aw damiiru lmu'anatati ama mid dhadiga a damiirkeed marka uu la xidhiidho mooyaane mu'anatadaasoo almukhaaabati lala khitaabayo oo lala hadlayo oo fa binauhu soo qadar fabinaauhu ay fa binaau ficli mri ficilka amar binihiisu calaa xadfi nuuni markaa nuunku inta dusheed mid ku sugan buu ahaan wadalika tusaale naxw idribaa garaacayo wixii lamid aweeyi wadribu garaaca rag yahowiya wixii lamid aweeyi wadribii gabadh yahay garaacayo wixii lamid aweeyi waila almuctalla muctalka mooyaane oo fa binaauhu muctalka binihiisu kaa-in wuxuu ahaaday calaa xadfi xarfi lcilati cilada xarafkeeda xarafkaa goyntiisa dusheeda ayaa ku sugnaaday wadalika tusaale naxwu iksha cabse iyo wixii lamid aweeye waqsu duul iyo wixii lamid aweeye warmigana iyo wixii lamid aweeye halkaa maxay nagaga baxay inaga intooday ya ficilka labaynu uqaybna mucrab iyo mibni ma mibnigiiba halkaa inagaga gabagabooday sheekhow lima bunya laguma odhanayo limaada waa limajiihi calaa aslihi asalkiisibuu ku yimiday de wamaa jaa calaa aslihi laa yus'alu can sababi ka walmucrabu ka la icraabaa min alafcaali afcaasha xaggeeda ka laga icraabaa alficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa walmucrabu mucrabku min alafcaali afcaasha xaalada uu ka mid yahay alficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa bishardi anlaa yatasila bihi nuun linaai yucrabu soo qadar yucrabu waa la icraabi bishardi anlaa yatasila inaynay la xidhiidhin shardinteed baa lagu icraabi bihi ay bilficli mudaarici ficilka mudaaric nuun linaati dhadiga nuunta tusisa walaa nuun walaa nuunu tawkiidi iyo adkaynta nuunteeda nuuntii almubaashirati mubaashirada ahayde ku daba dheganayd wadalika tusaale naxwu yadribu waa garaacaya iyo wixii lamid aweeye ah wa yakhsha waa cabsanaya iyo wixii lamid aweeye ah weeye fain itasalat haddii ay la xidhiidho bihi ay bilficli mudaaric ficilka mudaaric nuunul inaati nuunta dhadiga tusisa buniya waa la binayn ay huwa ficilkii macaha ay maca nuunil inaati cala sukuuni sukuun ayaa lagu binayn wadalika tusaale naxwu walwaalidaatu dumarka waalidaadka ah ee hooyooyinkii yurdicna ha nuujiyaan iyo wixii lamid aweeye wain itasalad haddii ay la xidhiidho bihi ay bilficli mudaaric ficilkii mudaaric nuunu tawkiidi adkaynta nuunteedu nuuntii almubaashiratu mubaashirada ahaydee ku daba dheganayd buniya waa la binayn ay huwa ficilkii mudaaric cala lfatxi fatxa ayaa lagu binayn wadalika tusaale layusjanana lawallaahi layusjanana waa la xidhi oo waa la xidhi weeyi ay huwa yuusuf walaa yakuunan waa ahaan min asaakiriina buu ahaan waa bidicaayahay wainamaa ucriba waa una la icraabay almudaaricu mudaarici waa la icraabay limushaabahati ay limushaabahati lmudaarici mudaarica shabihitaankiisa aawadeed baa loo icraabay lilismi ismi uu shabahay ha waa kii mucrabka ee afcaasha kamid ah ka mucrabkay waa maxay ta horay waynu soo marka uu mucrab noqonayana laba shardi baa loo shardin jiray labada shardi maxay ahayd ya nuunul inaah iyo nuunu tawkiid inayna la xidhiidhin labadaasi hadday la xidhiidhaan ka waran mabni uu noqonaya mabniha ayuu noqonaya haddaba eeg ficilka mudaaric marka uu mucrabka noqonayo labadaa shardi baa la shardiya labada shardi waa maxay labadaa shardi inay anfoobaan de oo meesha laga waayo nuunu niswa inayna gelin iyo nuunu tawkiid nuunu niswa iyadu shardi male nuunu niswu shardi male iyadu a nuunu niswu haddaba mar nuunu niswa waa ay la xidhiidhsato waxaa la odhanayaa waa mabni waa la odhanaya laakiin nuunu tawkiidka sheekhu shardi buu usii daba dhigay oo mubaashir ku xidha iyada soo mubaashiro ayuu iyada ku waynu baraarujin doonaa insha allah waaya su-aasha ugu horeysa ma alfarqu bayna nuuni tawkiidi wa nuuni inaati nuunta nuunu tawkiidka iyo nuunisa farqiga udhexeeya muxuu yahay furuuda udhexaysa awalan aye ana nuuna tawkiid laa yakunu ilaa xarfa nuunu tawkiidku muxuu noqdaa isagu waa xarafun aye wa nuunu niswa taaratan yakunu isma wa taaratan yakunu xarfa saxiix wala la nuunulisigu mar xaraf buu noqdaa marna muxuu noqdaa marna ismi buu noqdaa maa qabliga ka horeeya haddii uu ficil yahay waxa uu la xidhiidhay hadduu ficil yahay waa ismi faacil buu noqonaya waxa ka horeeya haddii uu yahay ismi sida hunna iyo kunna iyana maxaa la odhanayaa xaraf u noqonaya markaa xaraf u noqonaya xaraf u noqonaya markaa isagu labadaa ictibaarood bu maraya waxa ka horeeya isaga loo eegaya nuun iswa waxaa la odhanaya haddii ficil uu la xidhiidhsado waa ismi haddii xaa ah, uu la ismina waxaa la odhanayaa waa xaraf baa la odhanaya laakin nuunu tawkiidku isagu waa xaraf faruuqda udhexeeya waa ka nuunu niswa haddii ficilka uu la xidhiidho ficilka maxaa lagu bineeyaa sukuun baa lagu bineeya nuunu tawkiid hadduu ficilka la xidhiidhona maxaa lagu bineeyaa fatxa lagu bineeya furuuda u taalla waa kuwa yowgaasaa kamid a waayo markaa nuunu niswa isagu shardi male oo inuu mubaashir noqdo oo ku daba dheganaado sheekhuba umu dhigin de limaada lianna nuuna niswa laa yakunu ilaa mubaashira hadduu la xidhiiyo de mubaashir mubaashire ayuu noqda laakiin nuunu tawkiidka isaga mubaashira ayaa u dabadhigay mubaashara ayaa u dabadhigay mubaashara wuxuu u dabadhigayaa waa shardi inay mubaasharo noqoto haddii la kala fasliyo haddii la kala fasliyo oo faasil uu kala saaro nuuntii nuunu tawkiidkii iyo ficilkii mebni noqon maayo mucrab buu noqonayaa ficilku weynaynu gaari doonaa insha allah weynaynu gaari doonaa marka isaga nuunu tawkiidka waxaa shardi ah ama khafiifa ha noqoto ama ama ama ama taqiila ha noqote inay mubaasharo tahay oo ficilka caadi ay ugu daba dhegan tahay baa shardi ah, ah. laakin haddii la kala fasliyo lafdan baa loo kala fasliyay ama taqdiiran mucrab u noqonaya ficilki ee mabni noqon maayo waxyaalaha kala fasliyana qadrigaynu ku gaari doonaaye saddex mid un bay noqdaan ima alwaawu wa ima alyaau wa ima alalifu waa saddexdaa mido wow bay noqon kartaa camridii waynu kusoo marnay ah wlwaawu fi ka muslim iyo udmirat wanuunu fi latublawunna qudira latublawunna ma mucrabahayd mise m mucrabahayd limaada sawka nuunu tawkiid la xidhiiray dee mubaasharo maaha maxaa kala saaray waawdana waaw jamaca ashir waawda waaw jamac marka waa la kala fasliyey soo ma waa la kala fasliyey alifu tniin hadduu kala fasliyana waa la mid walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuuna y tattabicaani ficilka tabica muxuu ku joogaa caynkuu ku joogaa nuunka nuunu tawkiidka iyo ficilka aakirkiisa maxaa udhexeeya alif imika ma mubaashara mise waa kala fasliyey waa kala fasliyey de ma aha mibni limaada dee mubaashara shardiga fakulii washrabi waqari cayna aayadda aakirkeega sii wad faimaa tarayinna min albashari axada faquli inii nadartu liraxmaani sawma faimaa tarayinna imaa in baa ku jirtay shardiyada ayde tarayinna intaas way jasminaysaa markaa ficilka muxuu noqonaya radu noqonaya radu ku jooga markaa maxaa kala dhex galay tawkiidkii iyo aakhirkii ficilka horaa ya ya-dan waa yaan maanata sooma ma mucrab ba mise waa mabni waa mucrab maxaa la baa la waayey iyagoo kasii faahfaahsanaya insha allah kutubta dambaan ku gaari doona lakin lafdiga mubaashir a sidaa ufahm inay isku daba dhegan yihin baa shardi a haddii la kala fasliyo mucrab noqonaya sheekh mucrab noqonaya waay ka soco intaas waa intaa markaa labada shardiya la eegayaa kolka uu ka noqonayo waa inaynu nuunu inaas la xidhiidhin nuunu tawkiidna waa inayna la xidhiidhin marka nuunu inaas iyadu shardi male nuunu tawkiidka ayaa shardi uu dhigay oo mubaashara ah haddii nuunu tawkiidka iyo ficilka la kala fasliyo mucrab buu noqonayaa mebni noqon maayo waa inta nuunta nuunu tawkiidka iyo nuunu soo furuuqda udhaxaysana waynu tilmaanay ana nuuna tawkiidi laa yakunu ilaa xarfa nuunu nisbuhu taaratan yakunu isma wa taaratan yakunu xarfa maa qabliga ka horeeya haddii uu ficil yahay ismi buu noqonaya waxa ka horeeya haddii yahay ismina xaraf noqonaya mayna basidayn wlmucrabu mucrabku min alafcaali afcaasha xaalada uu ka mid yahay alficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa yucrabu waa la icraabi bishardi anlaa yatasila inaanu la xidhiidhin shardinteed baa lagu icraabi bihi ay bilficli mudaarici ficilka mudaaric nuunulinaati nuunulinaati inaanu la xidhiidhin walaa nuuni tawkiid iyo nuunteeda nuuntii almubashiratu almubashirati buu qorayahay waa mujaawarun bu ega marka aniga almubashiratu ku daba dheganayd wadalika tusaale naxw yadribu waa garaacaya iyo yaksha waa cabsanaya marka halkana wuxuu kugu tusaa yadribu iyo yaksha tacadud lamila muxuu u keenay ama damadii hanu ha muuqato ama yay muuqana muqadara ha noqoto farqi mala sheekh daynta hore inuu baraarujin fain itasalad hadday la xidhiidho bihi ay bilficli mudaaric ficilkii mudaaric bihi ay bilficli mudaarici ficilkii mudaaric haddii ay la xidhiidho nuunul inaati nuunta nuunul inaat la idhaha haddii ay la xidhiidho buniya waa la binaynayaa ay huwa ficilkii macahaa ay maca nuuni linaati cala sukuni sukun ayaa lagu binaynayaa halkaa ku tacaluji naxwu wadalika tusaale naxwu alwaalidaatu waalidaadku dumarku yurdicna ha nuujiyaan waa mubtadiya khabar waxaa la odhanayaa jumalkan oo kale waxaa la dhahdaa khabariyatun lafdan wainshaaiyatun aw talabiyatun macnan baa la dhahdaa sala allahu alayhi wasalam sala allahu sala imika waa maxay waa ficil maadi soo ma lafdi sala allahu ilaahay ha ammaano ilaahay uu ammaanay ee waa sida lakiin hadda maxaa ka laqmaynaysaa allah ha ammaano ad leedahay soma allah u naxariista ad leedahay soma haye salla ha ammaano ya yarxamuka allah haye maxaa kolkaa la odhanayaa waxaa la idhahdaa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan balaagada iyo dhulka iyo usul fiqiga ayaa lagu arkaa waan ku arki doonaa insha allah waa in inta sanad kolkaa walwaalidaatu waa iska mubtade yurdicna inu ka socnaa maxalu shaahidkeenu waa halka yurdicna ficlun mudaaricun mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuun iso mayna basidayn wanuun niswa fi maali rafci faacil ayna raabit waa nuunka nuun niswaha wey wain itasalad hadday la xidhiidho bihi ay bilficli mudaaric ficilkii mudaaric nuunu tawkiidaadka inta nuunteedu haddii ay la xidhiidho nuuntii almubaashiratu ku daba dheganayd bunya waa la binaynaya ay huwa ficilkii mudaaric cala alfatxi fatxa ayaa lagu binaynaya wadalika tusaale naxw layusjanana waa la xidhiyo waa la xidhi wey wala yakuunan layusjanana alaamu atiyatun lilqasr yusjanana ficlu mudaaric mugayaru siiqa mabniyun cala alfatxi fi maxali mabniyun cala alfatxi litisaali binuunu tawkiid ataqiila wanuunu tawkiid ataqiila xarfun laa maxala lahu min alicraab isagu ila waa xaraday ayna naaibu faacil waa damiir mustatir oo huwaa weeyaan sheekh damiir mustatir oo huwaawey wala yakunanna nuunkaasi waa isagii oo takfiifan weeyi waa nuun tawkiidkii oo mukhafafa wainamaa ucriba su-aal baa sheekuu ka jawaabay lima ucriba maxaa loo icraabay aslanba waxay yidhahdaan ku baraarujsanaada kelmaddaa waa inamaaya fi luga alcarabiya naxwaha haddii aad aragtid bay yidhahdeen jawaabun lisu'aalin muqadar su-aal muqadara ayay jawaabu tahay jawaabtaas su-aashaas iminka waa maxay lima ucriba almudaaricu mudaaric maxaa loo icraaba min su-aalayn jawaabteedi waa tala iska qabo wa inamaa ucriba buu kuhi shak wa ucriba waxa uuna loo icraabay almudaaricu mudaarica waxa loo icraabay limushaabahatihi ay limushaabahati lmudaarici mudaarica shabihitaankiisa lilismi ismiga uu shabahay aawadeed baa loo icraabay ismi buu shabahay sheekh maadaama ismi uu shabahay dee shaygu shayga uu shabaha xukunkiisu qaata xalabina soo akrini qaacidada soo ma haye dee wuxuu qaadanaya mucrabnimadii waa la icraabaya marka waa la raabay xaguu ka shabahaya dhowr dhinac bay culimadu tilmaanaa mid baynu sheegaynaa insha alla waxa uu ka shabahayaa shaarixna uu idin qorayaa bay la tahay ismiga waxaa kusoo darrida macaani kala duwan macaanidaasi ku imanaysa ee kusoo darriyeysana lama kala garanayo ilaa bilicraab mooye wax kale laguma kala garanayo ilaa bilicraab mooyaane tusaale maa axsana maa axsana zaydun maa axsana zaydan maa axsana zaydan maa axsana zaydun maa axsanu zaydin ya maa axsana zaydan maa axsana zaydun maa axsanu zaydin cibaaraadku hadda waa isku mid maana si ugu wada dhawaaq axsan axsan uma inay ya macaanida kala duwan maadani haddaba eeg mar waxay noqonaysaa tacajubiya mar waxay noqonaysaa istifaamiya mar waxay noqonaysaa naafiya xaggeed ka fahmaysaa dee iraabku maad ku fahmi kartaa sheekh haddaynu nidhaahno maa axsana zaydan haddaynu nidhaahno oo zayd aynu fadxinno maadaasi maxay noqonaysaa tacajubibay noqonaysaa a maa shay cadiima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiiyey zaydan ninka zayda waad la yaabanta atacajabu min xusni zaydin weeyaan waa tacajubiya maada marka haddeed godid ka waran ya maa axsana zaydun waa nafyi zayd ma wanaagsana weeyaan wax xusniyo wax wanaaga muu samayn maa axsana zaydun waa faacil bad ka dhigtay haddaad jartid ka waran maa axsanu zaydin zayd xagguu ka wanaagsan yahay ma xagga madaxa ma xagga udeeqsiba ka wanaagsan yahay markaan w maxaan ku kala garanay marka ya bilicraabun baa lagu kala garanaya sidaa aawadeed ficilkana waxa ku timaada macaani macaanidaasi marka ay ku timaadana waxaa lagu kala garanayaa icraabkun baa lagu kala garanaya tusaale in badan soo qaadan jireen haye laa taakuli samaka wa tashrabi laban tusaalahaas in badan keeni jira haddaba eeg laa taakuli samaka wa tashrabi labana laa taakuli samaka wa tashraba labana laa taakuli samaka wa tashrabu labana marka aynu nidhaahno laa taakuli samaka kalluunka ha cunin wa tashrabi labana wowgii wuxuu noqonayaa markaa caatifuu noqonaya muxuu noqonayaa wawmuna caatifaayn ila ficilka lama kasrin jirina maxaad u kasrisay iltiqaau inta lahu talaahu alifun walaamun faksir waa qul liyaqumi lghulaamu xariiri baan ku gaari doona mulxatlicraabka insha allah haye marka waxaa la odhanayaa hadee la kasriyo ba'da oo wa tashrabi labana la yidhaahdo wawdani waxay noqonaysaa caaifa nahyigii hore ayay ku cafisaa ka dambe marka macnihii muxuu noqonayaa laa ta'kul samakan walaa tashrab labanan kalluun maha caanadaha cabi maxaynu ku garanay bilicraab haddaynu nidhaahno ka warrama laa ta'kuli samaka wa tashraba labana waawdani waa maxay waawu maciya muxuu noqonayaa laa taakula cunin asamaka wa tashraba an tashraba labana iyadoo lala qabo adigoo caana cabay ah markaa macnihi muxuu noqonayaa tanna waxaa laguu diidayaa annahyu can aljamci baynahuma inaad jamcisid ayaa laguu diidaya ee waa maxay kul samakan waxda washrab labanan waxda walaa tajmac baynahum kalluun keligii cun caalano kelidood ama haddaad doontid laakiin ha kulmin baa lagu leeyahay maxay nuku fahmi icraab baynu ku fahmisha haddaad tidhahdi ka waran laa ta'kuli samaka wa tashrabu labana ya aynu rafcino kalaamkaasi waa istinaafad istinaafaynu ka dhigana awowda istinaafaynu ka dhiganaayo macnuu wuxuu dhacayaa ka horea laguu diidaya ka hore ayaa lagu diidaya ka dambana waa lagu banaynaya oo waxaa lagu leeyahay utruk akla samaki kalluunka cunitaankiisa ka tag isaga waa laguu diiday walaka shurbu labani laakin caanaha iska abde laa intaba maxaynu ku kala garnay marka dee icraabku maynu ku garanay sooma sidaa aawadeed xaggaasu ka shabahay waa ka ugu gaabane waxyaalo kalena way tiltilmaamaan culimadu wainamaa uriba waa un la icraabay almudaaricu mudaarici limushaabahati shabitaankiisa lilismi ismi u shabahay وأما الحروف حروفتي فمبنية مدل بني وي كلها أي كل الحروف حروف دمانتد حروف دمانتد ومن بيقول شخص ismi kuu dhameeyey buu ku yidhi ficilna waan kuu dhameeyey xarafaa i laabnaayo wuxuu ku yidhi waa ama alxuruufu xuruuftii famabniyatun mid la binay weeyi kulluhaa waa tawkiid ay kulu lxuruufi xuruufta dhammaanteed siday u dhan tahayba iyada waa maxay waa mabni wa kullu xarfin mustaxiqun lilbina waalaslu fi lmabniyi an yusakana alifyaanu ku gaari doonaa insha xuruuftiina iyadana halkaasa kaaga baxda marka haddaad khulaasaysid kelimadu imisa qaybsay u jirtay saddex ismun wa ficlun waxarfun ismigu misuu qaybsami jiray saddex ismun daahirun wasmun mudmarun wasmun mubhamun ficilku misuu qaybsami jiray saddex ficil maadi ficil mudaaric ficil amar lix baan haynaa soo maa xarafku misuu qaybsami jiray saddex mukhtasun bilasmaa mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma mayna sagaal ahayn sagaalka imisaa mucrab ka noqday laba ismiga daahirka ah iyo iyo ficilka mudaaric oo shardi le weliba alkhaali min annuunayn imisaa todoba toddobadaasi waa mabni daba hayso sheekh weliba toddobada waxaa kusoo biiri doona haddaad usii fiirfiirsatid markaad dhexgeshid dee ficilka mudaari markay labada nuunood la xidhiidhaana way kusoo biirayaan soo ma laakiin guud ahaan maxay noqonayaan marka aqsaamul kelima aynu eegno toddobadaasi maxay noqdeen mebni bay noqdeen labada kalena maxay noqdeen mucrab bay noqdeen cashirka muna basidayn inahaasaan ku dayn doonaa wallahu aclam subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub